بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عودة المهاجرين إلى مكة waxaan kusoo dhex jirnay alhijrata ila alxabasha waxaan soo aragnay saxaabadii ilaa lix iyo toban qof oo rag iyo dumara inay ilaa ardi alxabasha u hijroodeen biishaarati nabiyi sal allahu alayh waali wasalam nabigeenna isagoo uu ishaaray inay ishaaradaa ku tageen markay meeshii tageenna ka bacdi in warkii arrintii maka ka dhacday oo ahayd quraysh inay nebiga la sujuudeen warkaas ayaa faafay markuu suurat najmi nabiga ku dul akhriyey waxaa faafay marka in oo ilaa ard alxabasha gaaray qorayshba inay islaamto mar haddii ay sujuudeen oo nabiga la sujuudeen sidaa darteed baa marka saxaabadii ay soo noqdeen qaar ka midihii maadaamaba dadkii dartood ay uga safreen magaaladii waa islaameen warkaas soo gaaray ayay marka magaaladii u soo laabteen maka ahayd tiibaa marka arkaynaa arrinta markay maka u soo dhowaadaan in ay been tahay inay ogaan doonaan qaarkood inay bilaadulxabasha u laaban doonaan qaarna maka inta soo galaan ay ku soo galaan si sir ah ama se qof ammaankii ay ku soo galaan markaa ka bacdi mushrikiintii markay maqleen in yacnii saxaabadii ay ammaan heleen oo dhul ammaana tageen ayay waxay bilaabeen haddana mar labaad tacdiibkii inay kordhiyaan cadaabkii iyo dhibaatadii saxaabada loo geysanayay inay badiyaan mar labaad buu nebiga calayhi salaatu wasalaam haddana u tilmaamay inay iska laabtaan intii kaleoo bixi kartayna ayaguna marka way raaceen oo ilaa ardi alxabasha ayay u noqdeen kadib waxaa shiikhu uu ka warrami doonaa on arki doonnaa markay qaybtii labaad ay hijrootay alhijra aaniya ilaa ardi alxabasha markii ay arintaasi dhacday mushrikiinta arrintaa inay aad u dhibtay sidaa darteed rag ayaga ka mida ah, ayay direen laba ninoo ka mid ah ayay dirayaan markay diraanna waxay la kulmeen dadkii maaragtay nasaarada ahaa ilaa markii dambe najaashi ay u tageen hadaayaad ay geeyeen maqsadkooduna uu yahay saxaabadaas inay ku diraan yacni ninkaas nasraaniga ah ee xabashada madaxda u ahaa najaashiya si loo soo celiyo oo markaa ay haddana cadaabkoodii meesha ka bilaabaan laakiin maadaama nebigaba calayhi salaatu wasalaam oo ugu tilmaamay inuu nin caadila yahay ninka najaashi la yidhaahdo nin degdegahi ma uusan ahayn warkoodii markuu dhagaystay dabadeed ayuu saxaabadiina waraystay jacfar ibn abi aalib ayaa markaa la hadlay hadal aad u qurux badan oo wanaagsan ayuuna u sheegay ilaa markii dambe hadaayaadkoodii ha loo celiyo uu yidhaahdo najaashi labadii nina la soo diray camr ibni caas iyo cabdulaahi bni rabiica labadaba la soo celiyo hadiyaddoodiina siiya uuna yidhi wallaahi inaanan idin sallimaynin oonan idiin dhiibaynin ayagana ay meeshaasi khaybatul amal ay kala soo noqdeen markaa ka bacdi waxaan arki doonnaa mushrikiinta wareer inuu qabsanayo oo arrintii nebiga iyo muslimiinta ay ku wareersan yihiin waxay sameeyaanna ay garan waayaan markaasay mar cadaabkii aadaan ma tacdiibtaan oo dhib nebiga iyo saxaabadii ma u geysataan mar ay ku fakarayaan maya niqaash iyo dood mau furtaan mar inay xoolo iyo inta bixiyaan dadka ay xoolo inay ku kasbadaan ay doonaan mar inay yidhaahdaan maye meel dhexe aan iskugu imaano oo idinkana maaragtay cibaadadiina allah kaliya aad caabudaan kasoo dabca annagana aanu ka dabacno meel dhexe aynu iskugu imaanno mar inay ku fakaraanba dilka nebigaba iyo calayhi salaatu wasalaam inay ka takhallusaan arrimahaas ayaa marka aan arki doonnaa oo shiikhu uu ka warrami doono iyo mar labaad oo tacdiibkii bilaabanayo nebiga dhibaato badan loo geysan doono arrimahaas oo shiikhu nooga warrami cawdat lmuhaajiriina ilaa maka muhaajiriintii soo noqodkoodii oo maka ay u soo noqdeen buu cunwaan uga dhigay sheekha wasala hada alkhabaru khabarkan oo kan ah ayaa wuxuu gaaray khabarku waa kee waa inay muslimiintii yani mushrikiintii ay nebiga la sujuudeen oo markaa ay islaameen quraysh ay islaamtay warkaas ayaa wuxuu gaaray ila alxabasha ilaa ardi alxabasha buu gaaray walaakin wuxuu ku gaaray fii suuratin takhtalifu can alwaaqici sujuudan yani ay nebiga la sujuudeen waa shay dhaba wey laakiin waaqica arrin khilaafsan baa gaartay oo ah inay marka way sujuudeen waa run laakiin ma ayan islaamin marka walaakin fii suuratin wuxuu ku gaaray qaab suurad oo takhtalifu can ilwaaqici arrinta dhabta ah khilaafsan waaqica jiray xaqiiqadii arrin buu ku gaaray oo ah inay islaameen faqad balaqahum muslimiintii muhaajiriintii ilaa ardi alxabasha u hijrootay waxaa gaaray ana qurayshan aslamuu quraysh inay islaameen oo muslimiin ay noqdeen warkaasaa soo gaaray sidaa darteed bay farajacuu ay soo laabteen min ardi alxabash bay ka soo noqdeen farixiina ayagoo faraxsan mustabshiriina bishaaraysanayo xaggay u soo noqdeen ilaa makka maka ayay u soo noqdeen weeyaan falammaa kaanuu duuna makkata saacatan min nahaarin markay maka yani maaragtay sokadeeda ay ahaadeen falamma kaanuu markay ay noqdeen duuna makkata bimacnaa yimaadeenhu duuna makkata maka meel ka sokayso oo maka ay u jiraan saacatan min nahaarin qadar oo maalinta ka mid yihi saacadda hadda saacadan oo labayo tobanka maaragtay ee ka kooban lixdanka daqiiqo ma aha lixdanka markay waqti u jiraan maka oyna soo gaarin bay carafuu jaliyat alamri arinka dhabnimadiisii xaqiiqadiisii ayay ogaadeen warkiibaa u faydmay jaliyat alamri arinkii bay xaqiiqadiisii arkeen marka fa minhu marka waxaa ka ahaa saxaabadaasi man rajaca ila alxabasha dad noqday markiiba oo doontoodiba ku laabtay ila alxabasha xabasho u noqdoonba maka imaanin ka mid ah wa minhum muslimiintii muhaajiriintii ardalxabasha ka timid waxaa ka mid ah man dakhala makkata sira dad maka si qarsoodiya ku soo galay baa ka mid ah aw amase fii jiwaari axadin min qurayshin yacni min qurayshin quraysh dad kamid kamida ah, qof kamida ah, oo ammaan geliyey jawaarkiisa iyo ammaankiisa uu ku soo galo hebel anaa badbaadiya lama taaban karo saasoo kale qof ku soo galay magaaladii anaa u ogolaaday yidhaahdo baladkoodii bay maaragtay ama tuugo ku soo gelayaan oo qarsoodiya ku soo gelayaan amase qof kale uu ammaan gelinaya arrintaa dembi ay galeenna ma jirte waxaa weeye keliya maxaa diinkaa u qaadateen oo u islaamteen umbaa lagula diriraya alla maxaa u caabudeen dembi kaloo leeyihiin lama arka weya alhijratu aaniyatu ila alxabasha hijradii labaad oo xabasho loo hijroodo ayuu hadda ka warramaya qaar waa soo noqdeen oo ma yimaadeen raggii dadkii lix iyo tobanka ahaa qaarna meeshooday ku laabteen marka hadda mar labaad buu nebigu u ishaari doonaa inay laabtaan wuxuu shiikhu leeyahay raximahullah washtada albalaau walcadaabu cala almuslimiina min qurayshin nadaman minhum cala maa farata minhum min asujuudi maca almuslimiin washtada albalaau baladii ayaa darnaatay walcadaabu cadaabkii iyo dhibkii muslimiinta loo geysanayay cala almuslimiina muslimiinta la dhibayay ayaa aad min qurayshin quraysh xaggeedana ka ahaaday quraysh ay dhibayso maxay dhibka ugu badiyeen oo arinta aad muslimiinta ay ugu dhibayaan nadaman shallayto dartii iyo ay ka qoomamaynayaan nadaamadoo minhum xaggooda ka ahaatay mushrikiinta maxay ka shallaynayaan oo ka qoomamoonayaan calaa maa farata minhum wixii ayaga ka dhacay oo ka hormaray oo min asujuudi maca almuslimiina inay muslimiinta la sujuudeen arintaa ka xumaan ay ka xun yihiin hallayto ay ka shallaynayaan daraaddeed bay muslimiintii cara ahaan ay ugu dhaceen weeyaan marka faradka hadda waxaa loo jeedaa ay maa sabaqa minhu min hayri rawiya baa la yidhaahdaa ila sujuudan markay nebiga la sujuudayeen oo nebigu u akhriyey fasjuduu lilaahi wacbuduu oo ishayn waayeenay sujuudeen arin ay ka fiirsadeen ma aynan ahayn min hayri rawiya ayayna ku dhacday ka fiirsila'aan ayay u sujuudeen weeyaan marka arrintaa xumaan ay ka xun yihiin daraaddeed bay cadaabkii ugu badiyeen iyo waintiqaaman aargudasho limaa balaqahum wixii soo gaaray can ilnajaashiyi boqorka oo malikulxabasha ahoo najaashi la yidhaahda ahi xaggiisa ka soo gaaray oo ahaa min xusni jiwaarihi lilmuhaajiriina yacni daris wanaaggiisii iyo soo dhowayntii uu soo dhoweeyey lilmuhaajiriina muhaajiriintii uu soo dhoweeyey wanaaggeedaas daraaddeedna way kaga aargudanayeen darteed bay cadaabkaasi u kordhiyeen sababuu ninkaasi boqorka dadka annaga naga cararay naga tegey oo ugu soo dhowayn karaa daraaddeedna muslimiinta maka joogtay ayay cadaabka ugu badiyeen wanadaran ilaa haadihi uruufi lqaasiya marka fiiro markii la eego ilaa haadihi duruufi alqaasiya arrimahan dhibka badan duruuftan iyo xaaladan dhibka badani oo muslimiintii la dhibayo fiiro la fiirinayo darteed buu ashhaara rasuululahi sal allahu calayh waali wasalam rasuulka alle ou u tilmaamay cala asxaabihi asxaabtiisii mucadabiinta ahaayee la dhibayay ayuu wuxuu u ishaaray bilhijrati ila alxabasha maratan ukhra bilhijrati aadid iyo safar ay aadaan ila alxabasha ila ardi alxabasha ay aadaan maratan ukhraa mar kale markii hore maraan ahayn haddana inay baxaan ayuu nabigu u ishaaray salawaat wasalaamu calayh mar hadday sidaa tahay saxaabadii marka awal bay ahay wixii hijrooday afar dumara iyo raggay ahaayeene hadda dhowr iyo ayaa maaragtay hijroonaysa weyaan fahaajara marka waxaa hijroodoo tegey oo maka ka tegay ardadoodii dhulkoodii ka hijrooday aani aw aaaa rajula yani waa shaki baa ku jiro naani aaanuuna rajula labayo sideean nin aw alaaa aamaanuuna rajulan amase saddex iyo sideean nin ayaa hijrooday aamaaniya casharata aamaaniyata casharata mra'atan iyo sideed iyo toban dumara ayaa hijroodeen weyaan marka iyo markaad tiraahdo maxaa la yidhaahdaa waa boqol qof taqriiban dadka safray weeyaan wa kaanat hadihi alhijratu thaaniyatu hijradaa labaad waxay ahayd ashaqa min aluulaa tii hore mid ka dhib badan bay ahayd aad uga dhib badan maxaa yeele tii hore lama ogayn si qarsoodiiya ku baxeen gaaladii markay ka daba ordeenna meeshii markay tageen ayagoo safray gaareen markiiba yani meeshii dekadii ay ka dhoofayeen muslimiintiioo dhooftay oo tegay ayay meeshii gaareen laakiin tan way digtoon yihiin gaalada weeyaan maxaa yeeley lianna qurayshan quraysh kaanuu mutayaqidiina waxay ahaayeen kuwo baraarugsan yutaabicuuna raadinayo dabagelayo xarakaat lmuslimiin muslimiinta xarakaadkooda kuwa daba joogo oo mutaabacaynayo daba taagan bay ahaayeen dhaqdhaqaaqa muslimiinta ilaalinaya amay mar kale idinka safraan ayay arintaasba ilaalinayeen ilaa ana almuslimiina laakiinse dadka muslimiinta ahi kaanuu waxay ahaayeen akara minhum tayaquda baraaruga xaggiisa kuwa kaga badan bay ahaayeen aad bay ayagana isku ilaalin jireen oo u raatiran jireen si aysan gaalada safarkooda u ogaanin warkooda si fiican bay u qarsan jireen ikhbaartooda ayaga ka baraarug badnaa weeyaan wa axsana minhum xikma muslimiinta ayaa gaalada kaga wanaagsanay xagga xikmada ayagaa kaga fiicnaa wey wa axkama ayagaa ka sugnaan badnaa ka sugid badnaa minhum mushrikiinta xaggooda muslimiintii ayaa ka sugid badnaa khudwatan xagga yani takhdiidka iyo maarata qofku wuxuu samaysto barnaamijka uu diyaarsanayo ayagaa kaga habboonaa oo tartiibta ay u safrayaan aaday u qarsanayeen waana maarata waana ku guulaysteen weeyaan faqad faatuuhum muslimiintii way ka tageen mushrikiintii oo way ka baxsadeen wey ilaa ardi alxabasha bay uga baxsadeen raqma kulli ljuhuudi gaalada ayagoo dadaal kasta kulligii bixinayo ay la jirto dadaal kasta ayagoo bixinayo si muslimiinta ay u mutaabaceeyaan u dabagalaan haddana way ka baxsadeenoo way ka safreen wayna gaari waayeen way qaban waayeen weyaan waa hijroodeen muslimiintii boqolkaas taqriiban ah ayaa safreen weyaan markii ay ogaadeen marka inay ka baxsadeen oo cadad aad u tiro badanna uu tegoo hijrooday hadda waxay samaynayaan khiyaano iyo dhagar iyo hagar muslimiinta sidii lagu soo celin lahaa ayay markaasi ka showrayaan makiidatu qurayshin bimuhaajiri lxabasha makiidatu qurayshin quraysh hagarteedii iyo dhagartii ay samaynaysay oy ku samaynaysay bimuhaajiri alxabasha muslimiintii ardalxabasha u hijrootay dhulkii xabashada u hijrooday hagartii ay u samaynayeen ayuu kana cunwaankan musanifku u sameeyey weyaan shaqa cala almushrikiina mushrikiintii waxaa ku adkaaday oo dhibay an aflata inuu ka baxsado minhum ayaga almuslimuuna muslimiintii inay ka baxsadaan baa dhibtay aad bay u dhibtay inay qaban waayaan oo ay hijradii ilaahay u suurogeliyo wa wasaluu muslimiintuna ay gaaraan ilaa ma'manin dhul aamina oo ya'manuuna fiihi ay ku aamin noqdaan calaa anfusihim naftooda iyo wa iimaanihim wa calaa iimaanihim iimaankoodana ay ku aamin noqdaan arda ay ku nabadgalaan inay gaareenna waa ay dhibtay gaaladii mushrikiintii quraysh waa ay dhibtay weyaan mar haddii arrintaas aad yani uga xumaadeen oo ay u dhibtay inay muslimiinta ka baxsadaan bay fa arsaluu rajulayni min duhaatihim liyastariddaahum ilaa makkata waxay direen fa arsaluu waxay direen rajulayni laba nin bay direen oo min duhaatihim ay min cuqalaa'ihim wey kuwooda aad u caqliga badan oo xagga makriga iyo dhagarta iyo caqliga iyo khiyaanada ku dheereeyo ayay direen maxay u direen liyastariddaahum inay labadoodii soo celiyaan muslimiintii ardulxabash u hijrootay ay ku soo celiyaan ilaa makkata maka ay keenaan waxaa loo diraa inay ayagana ardulxabash aadaan si ay boqorka inta ula loo soo celiyo wahumaa labada ninoo ay direen waxa weye camr ibn alcaas iyo cabdulaahi bnu rabiica labadaa nin ayaa saxaabadii laga daba diray inay mushrikiintu u soo celiyaan kaana labadoodu waxay ahaayeen id daaka waqtigaa ay ardulxabasha aadayaan cala shirki shirkigii dushiisa ku sugan mushrikiin bay ahaayeen ma ayan soo islaamin weeyaan wanazla arajulaani labadii nin way tageen marka camr bn iyo cabdulahi bni rabiica way baxeen ardulxabashay tageen markay tageen yacni waxay sameeyeen maadaama rag aad u caqli badan ay ahaayeen durbadiiba waxay ka soo bilaabeen dadkii yacni maaragtay diinta u qaabilsanaa nasaarada oo asquftii iyo maaragtay bataariiqadii iyo qhisiisiintii iyo halkaasi ka soo bilaabeen wanazala rajulaan labadii nin ayaa waxay degeen bilxabasha ardulxabasha bay degeen dhulkaasay tegeen waxayna la tageen taxta khutatin mudabbara yacni taagtiig oo aad yacni maaragtay loo maamulay mudabbara oo la maamulay la tadbiiriyey ayay la tageen ayagoo maamul yacni maaragtay khito cajiiba wato bay meeshay tageen weeyaan faittasalaa awalan marka ugu horreeyey bataariqada dadka la yidhaahdo bitriiqa waxaa la yidhaahdaa albataariqa waa jamcu bitriiqin bitriiqina waxaa la yidhaahdaa waa ra'iisul usqufa la yidhaahdaa ra'iis marka ru'asaa'ul asaaqifa la yidhahdaa asqufkan waxaa la yidhaahdaa waxaa hadda ay gaaladan bishopka dhahaan yani kaasoo kale yaa la yidhaahdaa asaaqifta la yidhaahdaa marka kuwii madaxda u ahaa oo kiniisadaha kuwa ka shaqeeya madaxda usii ahaa ayay kow ka bilaabeen ay la xidhiireen markaasay wasaaqa ilayhim waxay siiyeen u kaxeeyeen xaggooda alhadaaya hadiyooyinay siiyeen hadaayaad bay u geeyeen wadakaraa waxay u sheegeen waa camr ibni caas iyo cabdulahi ibni rabiica waxay u sheegeen lahum asaaqifadii iyo bataariikhdii ayay alhadafa dantay u socdaan ayay u sheegeen hadafkooday u caddeeyeen yacni muraadka ay leeyihiin ayay u sheegeen walaqanaahum lxujata markaasay xujadiina u laqineenoo yidhaahdeen sidaa iyo sidaa wey yacni aan wax ku soo celin karna ayay u sharxeen markay labadoodii sharxeen arrintaasi xataa waafaquuhumaa ilaa bataariqadii iskuftii ay maaragtay ku waafaqaan kirishtaanka kiniisadaha madaxda u ahaa labadoodii ay waafaqaan waa ku waafaqeen uma markay waafaqeenna xadaraa waxay u tageen ila najaashiyi ayagoo raggan soo dhistay oo soo diyaarsaday dadkii diinta mas-uulka ka ahaa iyo kiniisadaha wato ayay boqorkii markaas u tageen goobtiisi ay xaadireen weeyaan markaasay faqadama ilayhi alhadaaya boqorka laftiisii waxay siiyeen hadiyooyin bay siiyeen ay u keeneen oo asaga inay ku kasbadaan ay doonayaan sida ay dadkanba asaaqiiftaas ay usoo kasbadeen oo kale ayay rabeen uma kallamaahu boqorkii bay la hadleen najaashi bay la hadleen faqaala markaas waxay yidhaahdeen waa camr ibn caasi iyo cabdulahi bn rabiica wey labadii nin oo mushrikiintu soo dirtay ayaa hadlayo waxay yidhaahdeen ayuha almaliku boqorow inahu qad dawaa ilaa baladika hilmaanu sufahaau faaraquu diinahum walam yadkhuluu fii diinika wajaa'uu bidiinin ibtadacuuhu laa nacrifu naxnu walaa anta hadalkaasi ku yidhahdeen boqorow innahu qad dawaa ay qad laja'a wey waxa soo magan galay ilaa beledika beledkaada waxaa soo magan galay oo yimid hilmaanun wiilal sufahaa'u oo caqli fudud oon caqli badan lahayn faaraquu diinahum diinkoodii ka tegey walam yadkhuluu aanan gelin fii diinika adiga diinkaada oo nasaaradana aanan gelin diinteennay wataniga ahayd way ka tageen kaagii nasaarada ahaana diintii nasraaniga ahaydna ma ayan gelin wajaauu bidiinin diin bay la yimaadeen ibtadacuuhu ay bilowdeen diin ayaga jeebkooda ay ka bilowdeenna way la yimaadeen diinkaasoo laa nacrifuhu naxnu annagu aanan garanaynin walaa anta adna aadan garanaynin annagana ma naqan diintooda sidaada adiguba u garanaynin waqad bacaanaa ilayka annaga waxaana soo diray fiihim arrintoodan waxaa noo soo diray ashraafu qawmihim ayaga dadkoodii ay ka yimaadeen madaxdoodii dadka madaxda u ahaa oo min aabbaa'ihim aabbayaashood ah wa acmaamihim adeeradood ah wa cashaa'irihim qaraabadoodii ah baa na soo dira labadayada labadeenna ayagaana soo direen maxay noo soo direen litaruddahum inaad celiso ilayhim ayaga inaad u celiso maadaama waalidkood ay yihiin aabbayaashoodii adeeradoodii qaraabadoodii inaad u celisho wiilashan iska soo baxsaday ayay noo soo direen annaga adiga xaggaaga noogu soo direen fa hum aabbayaasha iyo adeerada iyo dadka qaraabada ihi yaa aclaa bihim cayna xagga aragtida ka sarreeyo ayaa ka aragti sarreeyo wax badan fahmaya wey wa aclamu ayagaana ogaansho badan bimaa caabuu calayhim waxa ay ku caynayaanna ay ku ceebaynayaanna kuwaas baa ogaansho badan annagana soo diray marka waxay sheegayaan lama arko iyo wacaatabuuhum oy ku dagaaleen fiihi shaygaba ayagaa ka ogaansho badan marka maadaama arrinkooda og yihiin xagga caqliga iyo cilmigana ay ka sarreeyaan waalidna ay yihiin ayagaana soo diray waxaana u nimid inaad celiso ood ayagii u celiso baana u nimid buu wa ayadahuma labadoodii markay hadleen camr ibn caas iyo cabdulahi bn rabiica markay hadleen wa waayadahumaa waxaa warkooda xoojiyey albataariqatu nimankii suufiyaasha ahaa oo madaxda nasaarada ahaa asaaqiftii iyo bataariqadii ayaa warkooda xoojiyey way xoojiyeen fii ma qaalaahu waxay boqorka ku yidhaahdeen ayay yani waa runtood bay yidhahdeen warka ay sheegayaan waana xaqiiqo weeyaan xasba alkhutta yani khutadii iyo taagtiiggii markii hore ay la soo sameeyeen ayagoo raacayo bay sidaa ku waafaqeen yidhaahdeen warka labadaa nin ay sheegayaan boqoro waa run marka u ajiib wey oo raggan celi dir maadaama rag laaluush soo qaatay ay ahaayeen oo hadiyaad la soo siiyey walaakina najaashiya laakiin boqorka najaashi la yidhaahdaa ixtaata fi lmri arrinkii aad buu uga fiirsadoo kuma degdegin yani ixtaata fi lmri ay ahada fii umuurihi biwaq lwujuuhi baa la yidhaahdaa markuu qofku hadalka intuu ka fiirsado oo meesha warka yani kalsoonida badanoo dhabta u qaato yaa layidhaha fulanun ixtaata fi lmri baa layidhahda arrinkiisiibuu aad uga fiirsaday ayuu maaragtay markaasuu meeshii saxda ahayd buu waafaqay weeyaan wara'a wuxuuna arkay uu ra'yeeyey an yasmaca alqadiyata min altarafayn inuusan qoladan keliya hadashay hadalkooda uusan u dhagraaricinin an yasmaca inuu maqlo alqadiyata arinka laisku haysto min atarafayni labada dhinac inuu ka dhegaysto qadiyadan laisku haysto inuu qoladaanna u waraysto ayuu ra'yi ahaan ku gaaray xataa yattadixa lahu lxaqu ilaa xaqa uu u muuqdo u daahiro ilaa xaqa uu daahiro inuu sidaa sameeyo bou go'aankaas qaatay weye yacni nin degdega ma ahayn waana siduu nebigu u tilmaamay waa nin caadila oo aan agtiis waxba lagu dulminin buu nebigu yidhi aada uu u soo ishaaray bay ahayd weyaan fadaca lmuslimiina markuu nimankii warkoodii dhagaystay ayuu boqorkii najaashi ahaa fadaca lmuslimiina muslimiintii muhaajiriintii ayuu u yeedhay wasalahu markaasuu wuxuu weydiiyey maa hada diinu aladii faaraqtum fiihi qowmakum walam tadkhuluu bihi fii diini walaa diini axadin min hadihi lmilal maa hada diinu war diinkan muxuu yahay aladii faaraqtum fiihi aad kaga tagteen qowmakum dadkiinna aad kaga tagteen dadkiinni baad faaruqdeen ood kaga tagteen waa maxay diinkan cusub aad la timaadeen walam tadkhuluu bihi isagana aydnan sababtiisa ku soo gelin fii diini aniga diinteyda aana ku soo gelin walaa diini axadin cid kale diintood oo min haadihi almilal diimahan ka mida ma aydnan gelin diin cusub baad la timaadeene waa maxay diinka kii aabbayaashii ma haysataan keygii ma haysataan diimihii kalena midna kama haysataan waa sidee buu yidhi yani sida diinta yuhuudda iyo marka jacfar ibn abi aalib radi allaahu ayaa marka u jawaabay fatakallama jacfaru bnu abi aalibin can ilmuslimiin waxaa hadlay fatakallama waxaa hadlay jacfaru jacfar ibn abi aalib baa hadlay can ilmuslimiina muslimiintii asagoo ka naa'iba ah iyo xaggooda ka warramay wa qaala markaasuu jacfar wuxuu yidhi ayuha almaliku boqorow kunnaa qowman dad baanu ahayn ahla jaahiliyatin jahli u saaxiba baanahay dad juhaala baan ahayn waxba aanan garanayn nacbudu lasnaama dhagxaanta iyo sanamyada baan caabudi jirnay wana'kulu lmaytata baktigaan cuni jirnay wana'ti lfawaaxisha fawaaxishta waxa xunoo dhan oo zinada iyo macaasida ay ka mid tahan la imaan jirnay wanaqtacu larxaama raximka iyo qaraabadaanu goyn jirnay wanusiicu ljiwaara dariskeenna baanan yani darisnimadooda hallayn jirnay wayakulu lqawiy wayakulu wuu cuni jiray alqawiyi midka xoog galo oo mina annaga naga midahi addaciifa midka taagta daran oo daciifka ah ayuu xoolihiisa boob ku qaadan jiray marba hadduu ka xoog badan yahay qoladii laga xoog badan yaha la dhacaa mar kastaba waxaa alxukmu lilqawiy ninka markuu awoodda iska leh kaasa xukunkan iska leh weyaan saasaan samayn jirno fa kunna cala dalika arrinkaas ayaynu ku sugnayn xataa bacaa allaahu ilaa ilaahay uu nooga soo diro ilaynaa annaga rasuulan rasuul uu noo soo diro rasuulkoo mina annaga naga mid ah waa naqaan annagooma naga tirsan yahay nacrifu nasabahu nasabkiisaanu garanayna yani maarata abtirkiisa iyo aabbihii iyo nasabkiisa waa naqaana wa sidqahu runtiisaanu garanayna wa ammaanatahu ammaanadiisa ayaanu naqaana waa mid aamina oo saadiqa wey wa cafaafahu dhowrsanaantiisana aanu garanayno waa nin dhowrsana xumaanto dhan iska ilaaliyo rasuulkaasuu rabbi noo soo diray fadacaana ila allaahi allah buu noogu yeeray linuwaxidahu inaan rabbi keli yeelno oon waxidno aanan cidno la wadaajinin wanacbudahu alla keliya inaan caabudno oon axad kale la caabudin wanakhlaca inaan tuurnoon siibno maa kun aan ka dhex baxno wey intaan siibno sida dharkan iskaga siiboo kale inaan inka siibno maa kunnaa shaygii aan ahay nacbudu kuwa caabudo naxnu annaga wa aabbaa'una aabbayaashayada min duunihi ilaahay sukadiisa waxaan caabudi jirnoo dhan inaynu ka tagno oo min alxijaarati min alxijaarati dhagxaantii ka mid ah wlawhaani asnaamtii ka mid ah waxaas ilaahay sukadii aanu caabudi jirnay oo dhagxaan iyo geeda aanu qorannay ah asnaam aan samaysannay ah inaanu ka tagno oo alla keliya caabudnabuu noogu yeedhay wa amaranaa rasuulka wuxuu na faray warka kiisa runta inaan sheegno oonan been sheegin wa adaa'i alamanati ammaanada inaanu gudannono dadkana aamino aanan khiyaanin wa silat araximi qaraabada inaynu xidhiirinno xidhiirinteediibuuna amray wa xusn ljiwaari daris wanaag oo dariskeenni inaanan maaragtay wanaag kula dhaqanno oonan xumaynin ayuuna amray waalkafi can ilmaxaarimi waxa ilaahay uu reebayoo muxaramaadka ah inaynu ka harno ayuuna faray aw noogu yeedhay waddimaa'i dhiigga macnodarrada loo daadiyo inaynu ka harno oo ka joogsanno ayaa nala faray oo nebigaa soomaayoo dhanna waa uu naga reebay wey wa qowli zuuri hadalka baatilka ahna wuu naga reebay wa akli maali lyatiimi agoonka maalkiisa cunidiisana waa uu naga reebay waqadfi lmuxsanaati gabdhaha cafiifaadka ahee dhowrsan oo la ilaaliyey xumida ka dhowrsan inaan zino ku tuurno waa zaaniyad aan idhaahnana qadafkaasna waa nala ka reebay amaranaa wuxuuna faray rasuulkaasi an nacbud allaha waxda alla oo keliya inaynu caabudno laa nushrika inaanan wadaajinin bihi allah shayan waxba inaanan la wadaajinin ayuuna amray waa towxiidka cibaadatullahi waxdahu buuna faray amray buuna faray bisalaati salaad inaynu tukanno salaadii buuna faray wazakaati xoolaheena inaan wax ka bixinno zakadii buuna faray wasiyaami inaan soonno buuna faray tacadada wuxuu tirtiriyo uu sheegsheegay marba marka ka dambe wuxuu tiriyey calayhi boqorka wuxuu u sheegay umuur alislaami diinta islaamka arrimaha ay leedahoo dhan ayuu soo tiriyey weeyaan oo boqorka uu u sheegayaa markaasu wuxuu yidhi fasaddaqnaahu rasuulka markuu intaanana amray oo wanaag ah waxaase xumina uu naga reebay fasadaqnaahu waanu rumaynay wa aamanaa bihi waanu rumaynay oo rasuulnimadiisii diinka oo watay baanu qaadanay watabacnaahu waanu raacnay calaa maa jaaa bihi wuxuu la yimid oo min diin illaahi alla diintiisii ah diinka allou la yimidna waanu raacnay markaasuu wuxuu yidhi facabadna allaha waxda alla oo keliyaan caabudnay mar haddaan amarkii qaadanay falam nushrik mana aanan wadaajinin bihi ay bilaahi allahna shay-an lama wadaajinin oo khalqigiisa ka mid ah isaga cibaadada u barax tirnay wey waxaramnaa waan xarimnay maa xarama allaahu calayna wuxuu rabbi naga reebay oo rabbi naga xarimayna annagana waa xarimnay wixii xaaraama oo rabbi allah iyo rasuulkiisa waaxalalnaa waan xalaalaynay maa axalla lana allah wixii uu noo xalaaleeyey annaguna waa xalaashanay facadaa calaynaa mar haddaa intaa yeelnay facadaa calaynaa waxaa nugu soo xadgudbay oo nala dagaalamoo nala collaytamay qawmunaa dadka yagii baa nugu soo xadgudbay facadabuunaa wayna cadaabeen dadkeennii wa fatanuunaa way naga fitneeyeen can diinina maxay intaan u yeelayaan liyarudduuna inay annagana celiyaan ilaa cibaadati alawthaan asnaamtii caabudideedii can cibaadat illaahi tacaala allah sarreeye cibaadadiisa oon keligii caabudin inta naga leexiyaan inay cibaadat alasnaam noo celiyaan ayay dantaas ay doonayaan wey waxay kaloo noola collay noo cadaabeen wa an nastaxilla inaan bannaysanno oon xalaal ka dhiganno maa kunnaa nastaxillu waxaan ahayn markaan jaahiliga ku jirnay waxaynu xalaashan jirnay oo min alkhabaa'isi waxyaalaha xunxunkaa ka mid ah falammaa qaharuuna markii ayna dhibeen wadalamuuna dadkayagii ayna dulmiyeen wadayaquu calayna arrimaheenna ay nagu cidhiiriyeen waxaaluu baynana wa bayna diinina oy kala dhex galeen waxaaluu ay kala teedeen oy kala dhex galeen baynanaa iyo wa bayna diinina annaga iyo diinkeenna ayna kala dhex galeen yaan kharajnaa ilaa bilaadika waxaan u soo baxnay dalkaagaanu soo aadnay bilaadaadaanu soo aadnay wakhtarnaaka adaanu ku doorannay calaa man siwaaka dadka adig kaa soo haray boqorrada ah adaanu kaa soo doorannay waraqibnaa waxaanu jeclaanay fii jiwaarika darisnimadaadaanu jeclaanay inaan adiga daris kula noqonno ayaanu jeclaanay warajawnaa waxaan rajaynaynay allaa nudlama inaanan nala dulminin cindaka agtaada inaan nala ku dulminaynin ayaan rajo ka qabnay ayuha almaliku boqorow yani hadal aad u qiimo badan ayuu kula hadlay jacfar ibnu abi aalib radi allahu canhu falamaa samica najaashiyu haada falamaa samica markuu maqlay annajaashiyi boqorkii najaashi ahaa melikulxabasha haadaa warkan oo jacfar ku hadlo aad u qiimaha badan yuu talaba wuxuu ka doonay min jacfar jacfar ibni abi aalib baa boqorkiibaa wuxuu ka doonay qiraa'ata shayin min alqur'aani wax un qur-aanka ka mida inuu ahriyo waxun qur-aanka ka mid ah inuu ahriyo shay min alqur'aan bal ii ahri buu yidhi faqara'a calayhi wuxuu ku dul akhriyey jacfar sadran min kaafhayacanshaad suuratu maryam ayuu qaybteeda hore oo nebiyulaahi ciisa iyo maryama bintu cimraan iyo arrimaha ka hadlayo ayuu ku dul akhriyey weeyaan markuu dhagaystay yani waa u dooray maaragtay maadaama nin nasraanihi ou yahay islaamka diinta nasaarada meeshuu ka taagan yahay nebiyullaahi ciisa iyo kitaabkiisa injiilaha iyo hooyadii arrimahaas ayuu maaragtay oo u doorta suuradii ka hadlaysau u doortay weyaan fabaka najaashiyu markuu dhagaystay fabakaa wuu ooyey annajaashiyu boqorkii oo melikulxabasha ahaa najaashi xata hdallat ilaa ay qoydo ay ibtallat ay qoydo laxyatuhu garkiisa uu qoyo yacnii ilintii ka daadatay ilaa garkiisu ay gaarto ayuu ooyey buu yidhi wabaka alasaaqifatu kuwii bishoobyadiina iyo asaaqiiftii ayaguna way ooyeen xataa akhdaluu ilaa ay qooyaan ay balluu ay qooyaan masaaxifahum masaaxibtoodii kutubtoodii ay wateen ilintii ka daadatay ay ku dhacday ay qoyda kutubtii bay oynayeen weyaan uma qaala najaashiyi boqorkii najaashiya wuxuu yidhi markaa kadib oohintaa kadib wuxuu ku yidhi ina hada wladii jaaa bihi ciisa layahruju min mishkaatin waaxida ina hada qur'aankan uu jacfar akhriyey iyo wladii diinkii jaaa bihi ciisa nabi ciise uu la yimid layakhruju mid kasta kulligii wuu soo baxay min mishkaatin waaxida hal dariishad hal meel bay ka wada yimaadeen wey mishkaadka waxaa la yidhahdaa kawada meesha dhulka guriga meeshiisa dariishadan aan ahayn laakiin inta la qodo derbi xoogaa wax la saaran kara laga sameeyoo kale ayaa la yidhaahdaa laakiin aan gadaal ka furnayn kaasoo kale wey marka hadda waxaa loo jeedaa yani wuxuu ka yimid min masdarin waaxidin hal meeluu ka soo wada baxayo xag allou ka yimid weeyaan uma khaaaba markuu qur'aankan inuu kalaamullaahi yahay ou qiray ayay uma khaaaba boqorkii najaashiya wuxuu la hadlay manduubeey qurayshin qoraysh labadii ay soo dirsatay ergadoodii labadii ergada ahaydee ay soo dirtay ayuu la hadlay wa qaala wuxuu ku yidhi inaliqaa taga buu yidhi baxa falaa wallaahi maya buu yidhi ilaahay baan ku dhaartay laa usallimuhum ilaykuma idiin dhiibi maayo dadkan muhaajiriinta ah labadiinna idiin dhiibi maayo laa yukaaduuna lamana sigayo inaan idiin dhiibo wax la sigayana ma aha suuragalna ma aha weeyaan ee orda taga maalintaas marka magaaladii dhinac ka joogay markii la soo cayriyey haddaba wuxuu bilaabay camr ibni caas xeelad kale inuu sameeyo hadana sidau bal mar kale bal boqorka intuu ugu noqdo oo u qanciyo lagu soo dhiibo weeyaan wa fi lyowmi aani maalintaas maalinkeedii labaad ayuu ixtaala camr bni caasin xiilatan ukhra wuxuu xeelaystay camr ibni caas xiilatan ukhra xeelad kale buu sameeyey oo la yimid faqaala linajaashiyi boqorkii najaashi wuxuu ku yidhi inahum ay lmuslimiina dadka muslimiinta ah oo muhaajiriintu aniga aan soo doonay yaquuluuna waxay odhanayaan fii ciisa bni maryama ciisihii ina maryama ahaa bay qowlan cadiiman hadal weyn oo aad u xun ayay ku sheegaan ciise ee bal warayso nabi ciise wax ka warkaa markay uu ka maqlay fadacaahum najaashiyu muhaajiriintii ayaa waxa u yeedhay annajaashiyu boqorkiibaa u yeedhay wa sa'alahum can dalika arrinkaas ayuu weydiiyey bal warramuu yidhi ciisa waxaa la leeyahay waxbaad ka sheegteene ii warrama faqaala jacfar jacfaroo muslimiinta maaragtay ee ku hadlayo maaragtay afkoodii ku hadlayo ayaa wuxuu yidhi naquulu fiihi ay fii ciisa ciise sha'nigiisa waxaan ku odhanaynaa aladii jaaana bihi nabiyu sal allahu alayh ali wasalam warkii uu nabi maxamed noola yimid calayhi salaatu wasalaam ayaanu leenahay wax kale ma odhanayno diinkeenna oo nabilaahi muxamed wuxuu rabbi noogu soo dhiibay baan ciise anaga ku odhanayna oo waa maxay huwa cabdullaahi warasuuluhu huwa ciise cabdullaahi alle addoonkii wey warasuuluhu adeegiisa uu soo dirsaday wey wa ruuxuhu ruuxdiisii wey wa kelimatuhu kelimadiisii wey alqaaha uu u riday allah ilaa maryama maryamadii alcadraa bikaarada ahayd albatuula raggana ka go'dayn rag guursanin haweentaas yani ou kelimad u tuuray buu ahaa ciise ila ana ilaahay wuxuu yidhi waa maaragtay wa kelimatuhu alqaaha ilaa maryam yo aayaddaas u ishaaraya marka yani alcadraa waa gabadha bikaarada ah baa la yidhaahdaa albatuulna waxaa la yidhaahdaa almunqaticatu can alrijaali haweenta marka maryama oo nin taabtay jirin baa ilaahay kelimadaas ayuu ku abuurayoo ciisa kelimatu kun ilaahay ku sameeyey subxaana watacaala weyaan fa ahada anajaashiyu markuu warkaa maqlay fa ahada wuxuu soo qaatay annajaashiyu boqorkii najaashi ahaa cuudan yacni qori buu soo qaatay ul buu soo qaatay weyaan laan buu soo qaaday min alardi dhulkuu ka soo qaaday yacni qori ama maaragtay laan geedaha ka mida ayuu soo qaaday wey dhulku ka soo qaaday uma qaala markaasu wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa cada ay maa jaawaza ma tallaabin ma usan tallaabin ciise bnu maryama ciisihii ina maryama aha maa qulta wixii aad tidhi adiga yani jacfarow haada alcuuda yani geedkan laantani ma usan tallaabin yani sida hadalka uu u go'an yahay wixii rabbi ka sheegay ciise oo annaga injiil aan ku naqiinay baad adna ka sheegtay weyaan ma tallaabin wey sidaa u sheegtay weya saasuu ujeedaa wey ee idhabuu taga muslimiintii buu la hadlay fa antum shuyuumun yani kelimadan waxay leeyihiin shuyuum waa kelima yani waxay yidhaha biluqati alxabasha bay dhahay fa antum idinka waxaa tihiin shuyuumun ay aaminuuna baa tihiin dad aaminaa tihiine ordahayoo taga waxaad ku aamin tihiin biardi aniga dhulkaygaad ammaan ku tihiin man sabbakum harin man sabbakum harin man sabbakum harin saddexdaa jeer ayay maaragtay kutubta siyarka inuu ku soo celceliyey ayay sheegaan weeyaan man sabbakum qofkii idin caayo oo wax idinka sheegaahi harima bimacnaa waa khasaaray weeyaan waa khasaar bimacnaa qofkii idinka waxa idinka sheegaa waa mid hoogay wey taga buu leeyahay man sabakum qariib saddexdaa jeeroo ku celceliya macnaha cid wax idinka sheegi karta mala anaa boqora ciddii wax idinka sheegtana khasaaray la kulmaysaayo ordaayo taga waa hadalkaas weeye camr ibni caas iyo maarata cabdullaahi ibni rabiica waa quusteen markaani weeyaan weli hadalka asagoo sii wato ayuu wuxuu leeyahay maa uxibu ana lii dabra ay jabalan min dahabin wa annii uudiitu rajulan minkum hadalkaa weli saxaabadii buu la hadlaya maa uxibu aniga ma jecli buu yidhi anna lii inuu ii ahaado dabraa ay jabalan buur inay ii ahaato addabru waxaa la yidhahdaa aljabalu bilisaan alxabasha la yidhahda yacni waa luqadda xabashida ayaa dabriga waxaa la yidhahdaa marka inay buuru ii ahaato buurta oo min dahabin dahab ah ma jecli wa mnii anigana aadaytu aan dhibo rajulan minkum mid idinka idinka mida aan dhibo bimacnaa inta buur dahaba aan helo inaa idinka idin dhibaahi arrintaa ma jeclin weyaan inaa idin dhiba darteed haddii dahab kasta la siiyo idin maayo weyaan marna idin dhibi maayo maa uxibu aniga ma jecli anna lii aniga inuu ii ahaado dabran ay jabalan buur oo min dahabin dahab ah wa annii aniguna aadaytu aan dhibo rajulan mid oo minkum idinka idinka mida qof idinka idinka mida ah inaan dhibo haddii intaasoo buur dahaba laysiiyaa waxaan jeclayo doonaya ma aha markaasuu qoladii u jeestay marka maarata wafdigii quraysh ay soo dirtay uma amara wuxuu faray biradi lhadaaya hadaayooyinkii hadiyadii ay keeneen celintoodii loo celiyo camr bni caas iyo cabdulahi bni rabiica ayuu amray calaa manduubay qurayshin quraysh labadii ergada ahay soo dirsatay wafdigoodii in loo celiyo ayuu amro in u celiyo hadaayaadkoodii fakharaja markaasay tageen labadoodii maqbuuxayni ayaga oo kuwa lacaayay ahoo lafool xumeeyey yani hungoobay wey dantoodii aanan helin ayay laabteen weyan wa qaama lmuslimuuna muslimiintii qaarkiina waxay ku nagaadeen oy degeen bikhayri daarin magaalo daar baled yani kii ugu wanaaga badnaa ayay degeen maca khayri jaarin dariskii ugu wanaaga badnaa ugu khayrka badnaa la jirkiisa ayay degeen weyaan marka jiiraan fiicanna way heleen jiiraan fiicanna way heleen daar fiicanna waa ay heleen wn daar fiicanna waa ay heleen weyaan xiirat lmushrikiina hadda meesha wuxuu kaga warramayaa markii wax walba oo muxaawalaada ay sameeyeen waxba u socon waayeen waalashadii ay waasheen mushrikiintii quraysh wareerkii ku dhacay ayuu halka nooga warramay xiiratu qurayshin quraysh wareerkeedii ay wareertay walamaa muniya almushrikuuna bilkhaybati walamaa muniya walamaa btuliya markii lagu imtixaanay ama walamaa muniya walamaa rajacuu markay soo noqdeen almushrikiina mushrikiinti bilkhaybati yani ay la soo noqdeen hungoobid ay la soo noqdeenoo dantoodii ay waayeen wy khaybat lcamala la yidhahda rajahoodii ay waayeen rajala'aan ay la soo noqdeen iyo walfashali fashal ay la soo noqdeen oo maxay ku fashalmeenoo khaybatulamal ugu dhacay fi istirdaadi lmuslimiina muslimiinta soo celintoodii oy dalbayeen min alxabash ay ka markii arintaasi ay khasaaro kala soo noqdeen khaybatlamal ay la soo noqdeen ba istashaatuu aaba ay ishtada adabuhum istashaatuu yani adaban caro ahaan ayay u darnaadeen wey caradoodii darnaatay aad bay u caroodeen wey waxayna sigeen yatamayazuuna hayda inay kala soocsocmaan caro darteed liajli lkhayr jirkooda inuu u kala googo'obayba sigeenba carada ay qabaan taasay sigeen weyaan wayanquduuna waxay markaasi wayanquduuna yani inay jabiyaan oo ka aarsadaan calaa baqiyati lmuslimiina muslimiinta intoodii maka ku hartay badshan qabasho ay qabanayaan iyo dhib inay kaga aargutaan ay doonayaan wey annaqdu halkan waxaa loo jeedaa bimacnaa fa'ru baa loo jeedaa aargudasho umbaa loo jeedaa yacni markay qabtaan inay ka aargutaan oo dil iyo cadaab ay ku sameeyaan ayay doonayaan walaa siyama yani kumaba sii jirto maalna ma laha waqad kaanuu waxay ahaayeen yarawna kuwa arkayo yani maalba ma sii laha waxay ahaayeen yarawna kuwa arkayo ana nabiya sal allahu alayh ali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam maadin fii dacwatihi mid dacwadiisa wataahi inuu yahay oo ku tegay inuu yahay oo cid hor istaagaysaa aynan jirin taana carabeedu way sii badisay nebigiibaa dacwadiisa raow haddana waxay arkeen anna abaa aalibin nabiga adeerkiio abu aaliba qaa'imun mid taagan inuu yahay binusratihi nabiga gargaarkiisii inuu u taagan yahay raqma atahdiidi waalwaciidi shadiidi iyada oo la tahdiiday oo loo goodiyo layidhi haddaa sidaa yeesho waa dagaalamayna haddana uusan dhag u dhigaynina wiilkiisii oo maaragtay nebiyulaahi moxameda ah, oo uu nusradiisa gargaarkiisa uu taagan yahay arrintaasna way arkeen weyaan faxtaaruu way wareereen fii amrihi amarkoodii ku wareereen arrintoodii bay ku dhex waasheen waxay sameeyaanay garan waayeen nebigii dacwadiisiibuu iska wataa abu aalib waa u nusraynayaa muslimiintii hijradoodii waa u suuroobi weysay dadkii ardulxabasha u hijrooday soo celintoodii saa darteed marka arrintooda ku wareereen walam yadruu mana aynan ogayn ma aynan garanin maadaa yafcaluuna waxay sameeyaanna ma aynan garanin waxay qabtaan bay garan waaye waa wareereen farubamaa halabat calayhim daraawa farubamaa waxaa la arkaa halabat calayhim inay ka adkaato ka qaalib noqoto addaraawatu daraawada hadda waxaa cadaawada darnaanshaheedii aad ay muslimiintu usii cadaawsadaan inay ka qaalib noqoto baa la arkaa facaaduu marka waxay u laabteen ila tacdiibi cadaabid oo dadka muslimiinta ahaa nabilaahi moxamed rumeeye iyo nebigaba la cadaabo watankiili dhibid oo la dhibo saxaabadii iyo nebigaba la dhibo watankiili dhibid la dhibo binabiyi sala allahu caleh ali wasalam nebiga la dhibo arrintaas ayay u soo laabteen weeyaan wa biman dadna in la dhibo baqiya la haray macahu nebiga la jirkiisa oo min almuslimiina ka mida maka kula haray intii hijrootay mooye intii maka kula hartay oo ku baaqiga noqotay iyo nabigaba in laisla cadaabo arrintaas ayay xaggeeda u laabteen weyaan warubamaa waxaa la arkaa fataxuu yani waxa weye waa arrinkooda waxay yeelaan bay garan lahayn nebiga iyo dadka muslimiintaba ma cadaabtaan waa mar ay ku fakarayaan warubbamaa waxaa la arkaa fataxuu baaba niqaashi dood inay furaan oo muslimiintii iyo ayaga inay niqaash u furaan iyo waljidaali muran ay yidhaahdaan aan doodno aan isqancinno warubbamaa waxaa la arkaa caraduu inay u soo bandhigaan alrakaa'iba waxyaala wax wlmuqriyaati wax dadka lagu kadinaayo yani xoolo badan inta la siiyo qofka la wareeriyo maxaa yeele qofka markuu dan leeyahay qofka daciifka inuu kasbado uu rabo xoolou siiya markaasaa qofkii maskiin ahaa oo daciifa imbihaar inta ku dhaco oo mabda'iisii ka tanaasula iyo diinkiisii iyo wuxuu lahaa iyo buu marka waa usluub ay gaaladu adeegsato in dadka yani maaragtay laaluush la siiyo sida haddaba ay rabeen oo quraysh ay ku sameeyeen dadkii asaaqiifta ahaa iyo bataariqadii ay ku sameeyeen inay hadaayaad u geeyaan si ay dantooda uga fushadaan marka taana inay muslimiintu ku dayaan bay marku fakeraan warubbamaa waxaa la arkaa xaawaluu inay isku dayaan almusaawamata yani gorgortan iyo walliqaa'a kulan la kulmo oo lagu kulmo fii muntasaf ariiqi wadada bartamaheeda in lagu kulmo ay ku yani maaragtay inay arintaas muxaawaleeyaan bay isku dayeen baa la arkaa weya oo ay leeyihiin war muslimiintiiyey idinkana bal maaragtay ilaahiinna aan annaguna muddo idinla caabudno idinkan ilaahyaashayadin aan maaragta nala caabuda oo meel dhexaan iskugu imaana waa meesha waduu low tudhinu fayudhinuuna ou allah leeyahay subxaana wa tacaala inay xoogaa soo dabacdo ayay jeclaysteen ayaguna soo dabcaan oo muntasaf ariiq ay iskugu yimaadaan waana midda ilaahay uu nabi muxamed markay fikradda u soo jeediyeen uu ku yidhi waxaad ku tiraa qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduuna ilaa aayaddaasay ku soo degtay suurat weeyaan arintaasay damceen warubamaa waxaa la arkaa fakkaruu inay ku fakaraan fii qatli nabiyi sal allahu alayh ali wasalam nebiga dilkiisa iyo wlqadaai calaa dacwatihi waalqada'i calaa dacwati lislaam iyo tirtirid la tirtiro oo laga takhalluso calaa dacwati lislaam diinta islaamka oo diinu tawxiid ah in laga takhalluso ayay marmarka qaarkood ku fakaraan wey ilaa ana shayan ilaa laakiinse anna shayan shay oo min dalika arrimaha ikhtiraaxaadkaas iyo wax ay ku wada fakareen kamidihii min dalika arrimaha ka midihii lam yujdi lahum nafca wax wanaagoo u taray lama arko weyan wax uga hagaagay ma jiraan intaba weyan lam yujdi ma uunan yani hagaajinin lahum walam yuusilhum mana gaarsiinin ila almuraadi dantii ay doonayeen hadday awood isku dayaan inay dadka cadaabaan waxba kuma gaari muraadkooda kuma heli haddii ay damcaan inay niqaash furaan niqaashka mar walbaba waa looga adkaada waa looga qaalib noqonaya muraadkooda ma gaarin hadday inay xoolo bixiyaan iyo rishwo qof diintiisa kaga soo noqday lama arko oo waa kubangoobeen hadday damceen meel dhexaan iskugu imaanno waa uga socon weyda muraadkoodii ma ayan ka helin hadday isku dayeen nebigii dacwadaba ka takhallusana waa u socon weyday wy marka walam yusilhum arrinkoodaas ma uunan gaarsiinin ila almuraadi dantii ay lahaayeen muraadkoodii ma uunan gaarsiin bal kaanat arintaasi waxay noqot bal kaanat waxay ahaatay natiijatu juhuudihim dadaalada ay bixiyeen natiijadeedii iyo meeshii ku dambaysa waxay noqotay alkhaybata wlkhusraana alkhaybata yani rajala'aan oo hoog ah iyo wlkhusraana yani khayba rajala'aan iyo alkhusraana khasaaro labadaasay noqotay weyan intaas ayay ku dambaysa wax u hagaaga lama arko weyan wafii maa yalii nuqadimu suuratan musaqaratan likulli min dalik halkan wuxuu intaa u jeedaa arrimahan uu soo duuduubay waa suurad yaroo uu soo qaadaye ayada oo la ishaaray baan kuu keenaynaa buu le xoogaa wa fii maa yeli waxa noo soo socdo oo noo imaan doono duruusta noo imaan doonto waxa nala xidhiiraa baa nuqadimu soo gudbin doonaa suuratan musaharatan yani suuro oo la gaabiyey oo lasoo yareeyey likulli min dalika dhibaatooyinkaas nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu ay u geysanayeen wax ka mida ah ayaan idiin soo bandhigayna weliba nabiga calayhi salaatu wasalaam khaas ahaan ayuu ka warramaya dhibkay u geysteen altacdiibu wa muxaawalat lqatli altacdiibu cadaabid oo la cadaabo dadkii muslimiinta ama nebiga la cadaabo iyo muxaawalat lqatli iskuday la isku dayo dil nabiga la dilo calayhi salaat wasalaam kaana min atabiciyi yani meeshaan dhowr arimood buu noo sheegaya waxaan arkaynaa yani nin oo cutaybe la yidhaahdo oo abulahab uu dhalay oo xaala darsigeennaan ku soo marnay oo nebiga gabdhihiisa gabadh ka mid ahayd kabayoo labadii wiil ka mid ahaa abulahab uu dhalo nebigu u furo uu yidhi abulahab u furo uu yidhi nabiga carruurtii gabdhihiisa mid ka mid ah inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam dhibaato u geystay oo markaa rasuulka uu habaaray calayhi salaatu wasalaam waxaan ka warramaya cuqbata bna abi mucaayib ninka la yidhaahdo oo nabiga calayhi salaatu wasalaam yacni luqunta uga istaagay ayadana wuu noo sheegayaa weyaan wuxuu ka warrami doonaa abu jahl oo isagana dhibaato nabiga u geystay calayhi salaatu wasalaam laakiin ilaahay uu ka kaafiyey subxaana wa tacaala arrimahaas oo tiro badan ayaynu arki doonnaa oo shiikhuu ka sheekaynaya kaana min altabiiciyi waxaa iska caadi ahayd sida caadadu ay ahayd an yacuuda almushrikuuna mushrikiintu inay u laabtaan ilaa daraawatihim cadaawadoodii darnaanshaheedii bacda alfashali markii ay soo fashileen muxaawalaadkoodii dhammaa iyo waxay arrimahoodii ay ku fashileen dabadeed inay cadaawadooda u noqdaan waa shay iska abiiciy waa abiici weyaan wa ficlan yani sida dhabta ihina caaduu wayba noqdeenba xaqiiqa ahaan way laabteen ila shiddati walbatshi bilbaqiyati albaaqiyati min almuslimiin waxay u laabteen ila shiddati dhibid iyo walbatshi qabasho bilbaqiyati albaaqiya haraagii yarka ahaayee haray oo min almuslimiina muslimiintii ka mid aha intii muslimiinta ka hartay maka inay dhibaan ayay u laabteen xaqiiqadii wayba bilaabeenba bal madduu way fidiyeen oo way taageen aydiihim gacmahoodii ayay ilaa rasuulilahi sal alla alay wasalam nabigayba gacantoodii gaartay oo nabigay u tallaabeen calayhi salaatu wasalaam in dhib famin dalika arrinkaa waxaa ka mid ihi anna cutaybata bna abi lahabin cutayba ibna abi lahab oo nebiga la ilmo adeera nebiga adeerkiisu abulahaba ou dhalay nebigana maarata sodog oo u ahaayo gabadhiisii ou qabay oo u furay ninkaas yaa wa qaala wuxuu yidhi waxaa weye maya ana cutbata bna abi lahabin yaa ata nabiya sal allahu calayh ali wasalam nebigu u yimid calayhi salaatu wasalaam cutayba baa u imaanaya ana cutaybata bna abi lahabin ninka cutaybe la yidhaahdaa baa ata nabiya sal allahu calay ali wasalam nabiga u yimid wa qaala markaasuu wuxuu yidhi huwa yakfuru biladii danaa fatadallaa fakaana qaaba qowsayn ou adna yacni suurat najmigii nabiga uu ku dul akhriyey oo markay yani dhagaysteen nebigu markuu sujuudanay intay istayn waayeen ay la sujuudeen tiibuu rabaa inuu yidhaahdo yani waxa weeye waxaan ku kufriyey kii malagii kuu keenay baan ku gaaloobay inuu yidhaahdo huwa ninkan asagaa isku jeedo cutaybe wey yakfuru wuu gaaloobay biladii kiibuu ku gaaloobay danaa soo dhowaaday fatadallaa soo raaracsadayo adiga kuu soo dhowaaday nebi maxamedu fakaana noqday qaaba qawsayni yani ay qadra qawsayni kuu jirsaday wey laba qaanso qadarkood oo kale kuu jirsaday aw adnaa ama kaaga dhow bal adnaa kaaga dhowaanshaha badnaa kaasaa ku gaaloobay buy yani suura najmi baan ku kufriyey ana akfuru binajmi idaa hawa saasuu ku bilaabaya kutubta kale w saasuu ohanaya binajmi idaa hawa baan ku gaaloobay ilaa uu suuradaa ahriyo yani kibir oo ku jira wey intaa markuu yidhi uma tasallata calayhi bilada nabiga calayhi salaatu wasalaam buu ku dirmay dhibid ou dhibayo wa shaqa qamiisahu nabiga qamiiskiisiina waa watafala fii wajhihi sal llahu alayh ali wasalam nabigana wejigiisa ku andhuuftuaandhuufukutuwejiga uga tufay ilaa laakiinse ana albuzaaqa candhuuftii ou tufay iyo calyadii iyo xaakadii ou tufay rajaca calaa cutayba ilaahay baa ku soo celiyey rajaca wuu soo noqday calaa cutaybata kii tufay oo cutaybe aha baa candhuuftiisa ilahay kusoo celiyey candhuuftii nabiga u waday baa isaga kusoo laabatay nabiga wejigiisa ayna gaarine isaga kusoo laabatay dee intaasoo dhibu u geystay hadal aad xunu ku yiri qur-aanku ku jaifaynayo laba nabiguu dhibay saddex qamiiskiisuu ku jeexay afar waa ku cadhuuftibay intaasoo dhan nabiga marka waa habaaray calayhi salaatu wasalaam faqaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi allaahuma arsil calayhi kalban min kilaabika allaahuma yaa allaahuma allahayow arsil dir calayhi calaa cutayba ninka cutayba la yidhaha dushiisa darban ay oo min kilaabika eeyahaada ka mida ilaah ku dar yani ilaahayu bahal ku sallid wey bahal ilaahu ku sallid weyaan fakharaja cutaybatu cutayba ninkii la yidhaahdaabaa safar u baxay fii rakbin dad musaafiriina buu raacay ila shaam makuu ka tegey halkaa shaam iyo dhulka markay safar ayagoo ah ay degeen wadada dhexdeeda ay degeen taafa bihim lsadu libaax baa marka meeshay degeen codkiisay maqleen ku wareegaya taafa waxaa wareegay bihim ayaga alsadu libaax baa ku wareegay cutayba marka wuxuu xusuusan yahay habaarkii nabi maxamed u habaaray ayuu garanaya faqaala markaasu cutayba wuxuu yidhi huwa aakirii wallaahi ilaahay baan ku dhaartay kaas anuu i cunayaa buu yidhi maxaa yeelay wuxuuna ii cuni kamaa dacaa muxamadun calaya kamaa dacaa sidou ii habaaray muxamadun muxamed calaya anigou ii habaaray waa cunayaa buu ninka libaaxaas maanta anagu cunayaa wy wuxuu leeyahay cutayba qatalanii wahuwa bimakka wa ana bishaam muxamed waa idilay qatalanii waa idilay muxamed wa huwa isagoo bimakata joogo wa ana bishaam anna aan shaam joogo igu dilay macnaha ducadiisi baa ilaahay aqbalayo waa lay cunay wey saasuu leeyahay waa lii aqbalay wey falammaa naamuu safarkii markay seexdeen jacaluuhu fii wasatihi maadaama ninkii uu baqayo waxay sameeyeen dadkii la socdoo dhan markii dhinacyada iyo awrta ay sideen dhinacyada iska dhigeen oo ayagii gudaha galeen bay asaga dhexdii seexiyeen falammaa naamuu markay seexdeen jacaluuhu cutaybo waxay yeeleen fii wasatihim dhexdooda bay yeeleen dhexday soo geliyeen waxay dhaheen halkan seexo markay dhexdii soo geliyeen walaakin jaaa sadu laakiinse jaaa alsadu libaaxii baa yimi wa akhadahu bira'sihi asaga ayuu madaxiisa qabsaday min bayni alibili waannaasi yacni awrtii iyo geelii oo safarka u watay libaaxii ma taaban dadkii ku hareeraysnaana ma taabanin soo u soo socdaybu asaga madaxa ku dhegay ayuu halkaa kala dhex baxay weeyaan aadahu cutayb buu qabtay libaaxii birasihi madaxiisa buu qabtay min bayn اibili iyo wnaasi awrtii iyo dadkii dhexdoodiibuu kala dhex baxay weyan waqatalahu wuuna dilay meeshaasuu marka cutaybo ku dhintay weyan ducadii nabiga ilahay habaarkii nabiga ilahay u aqbalay maadaama rasuulka uu dhibay weyan wamin dalika ana cuqbata bna abi mucaydin waxaa ka mida dhibka nabiga la dhibay wamin dalika dhibaatadaas ay quraysh geysatay waxaa ka mida ana cuqbata bna abi mucayd ninkaas cuqbo la yidhaahdaa waia wuxuu ku joojiyey birijlihi lugtiisa ayuu calaa raqabati nabiyi sal allahu caley wasalam nabiga madaxiisa ayuu ku joojiyey luqunta ayuu uga istaagay wa huwa saajidun nabigoo sujuudsan ayuu luqunta uga istaagay xataa kaadad ilaa ay sigto caynaahu ay cayna nabiyi sal allahu caleyh wasalam nabiga labadiisa indhood tabrusaani inay soo baxaan yacni qofku markii luqunta aad markuu qoorta si xun uga istaagay nabiga labadiisa indhood inay bannaanka yimaadaan bay basiga so ugu istaagay weyaan wayuukhadu marka waxaa la qaadani min siyaaqi alxawaadidi dhacdooyinkaas qaabka ay u socdaan waxaa laga qaadanaya siyaaqa qaabka u socdaan ana almushrikiina mushrikiintii bacda fashalihim markay ku fashilmeen dabadeed fii shataa muxaawalaatihim iskudaygoodii yani tirada badnaa ama kala tagsanaa markay yani ay ku fashileen oo maxay ku fashilmeen likafi dacwati dacwadan joojinteeda dacwat tawxiid inay joojiyaan markay isku dayeen waxaa laga qaadani akhaduu inay guda galeen yufakiruuna inay fakarayaan bijiddin si dhab ah fii qatli nabiyi sal allahu caleh wasalam waxaa laga qaadanaya markay fashileen oo arrimihii iskudaygoodii oo u hirgeli waayey inay dib u fakareen inayba nebiga u arkeen meesha waxaan ay ka soo fulayaanba inay nebiga tahay in marka nebiga laga takhalluso calayhi salaatu wasalaam fii qatli nabiyi sal allahu caleh wasalam nebiga in la dilo walow addaa dalika arrinkaas haba gaarsiiya dilka keligan ilaa safki dimaai quraysh dhiiggooda inuu daato oo ayagu isku baaba'aanba oo bani cabdimanaaf ay nebiga dadki u dagaalamaan dartii haba gaarto oo dhiig haba daatee waxay leeyihiin waa inaan nebiga ka mima yadulu cala dalika arinkaa waxa tusayana waxaa ka mid ah inay nebiga inay dilaan ka takhalusan doonayaan ana aba jahlin ninka abu jahl ibn hishaam la yidhaahdaa abu jahl qaala yowman maalinba wuxuu yidhi liqurayshin qurayshba wuxuu ku yidhi ina muxameda nabi muxamed muxamed qad abaa waa diiday ilaa maa tarawna wixii aad arkaysaanoo min caybi diinina diinkeenna wa shatmi aabbaa'ina aabbayaashayada caydooda la caayo mooye wax kale waa uu diiday wa tasfiihi axlaamina odayaashanadii cuqaasha ahaa yacnii inay sufaha yihiin tasfiihintooda oo maarata caqlila'aan lagu xukumo ihi mooye wax kale waa uu diiday wa shatmi aalihatina ilaahyaashayadii caydoodii mooye wax kale waa uu diiday alla ayaan ballan kula gelaya oo waan ku dhaarani laajlisanna lahu inaan ku fariisiiyo bixajarin yani muxamed inaan ku fariisiiyo bixajarin dhagax oo maa utiiqu xamlahu qaadistiisa aanan awoodi karaynin dhagax aad u weyn oo aniga aanan awoodi karaynin inaan qaado inaan ku fariisiiyo taasaa ballan ilaahay iga ah madax inaan yani ka bashaqo eber ka dhigo faida sajada haduu sujuudo fii salaatihi salaadiisa hadduu u sujuudana fadaktu bihi rasahu madaxiisan ku burburinaya oo ku bashaaqiyon eber uga dhiga buu yidhi wuxuu la hadlaya qowmkiisii buu la hadlay qoladiisii u ka dhashay buu la hadlay markaasuu yidhi qurayshay fa aslimuunii yani idhiiba markaas cinda dalika markaa muxamed dilo ii dhiiba reer bani cabdimanaaf ha idilaane hadday rabaan aw oo haddaan dilo muxamed dagaal bay qaadayaane kaalay difaaca buu yidhi macnaa ciddaasuma uga baqaya ilaahay uga cabsan mahayo marka wuxuu leeyahay haddaan dilo dagaal baa iman mar hadduu dagaal yimaado labay mid tahay inaa idhiibtaanoo aniga inta ay dhiibtaan la idilo oo muxamed ii dilo iyo inaad idifaacdaan labadaasi mid weeye taladaas arrintaas iga go'aan buu yidhi markaas waxay yidhaahdeen markaas wuxuu yidhi yani aw imnacuunii ama i idifaaca imanciyo iga ilaaliya dadka anigi dili lahaa falyasnac marka bacda dalika ha sameeyeen markaa kadib markaa muxamed dilo banuu cabdi manaafin reer bani cabdi manaaf ha sameeyeen maa badaa wixii u daahiro u muuqdo wixii ayaga u muuqdo markaa ha sameeyeen hadday dagaalami karaan iyo haddaysan dagaalami karinba markaa ha u muuqato qaaluu markaasay tolkiisii oo quraysh ahaa waxay ku yidhaahdeen wallaahi allaan ku dhaaranaye abu jahalow laa nusallimuka lishayin abadan cid aan kuu dhiibayna lama arko ee famdi tag lima turiidu waxa aad doonayso samee bay yidhaahdeen alla waxaad doonayso samee cid aan kuu dhiibayna lama arkin falamaa asbaxa markuu waa bariistay abu jahlin abu jahl waaga uu u baryay ila ballan buu xalay galay ahada xajaran dhagax buu soo qaatay kamaa wasafa siduu u tilmaamay dhagax weynin badan uusan awoodi karin buu soo qaatay wa jaaa rasuulu llahi sal allah alay wasalam rasuulka allana wuu yimid oo kacbadiibumid faqaama wuu istaagayo salli asagoo tukanayo waqadad qurayshun qurayshna waxay ahaatay fii andiyatihim naadiyaashoodii dhexdooda mid ku sugan naadiyaashii bay dhex fadhiisteen yantadiruuna waxay sugayaan maa yafcaluhu abu jahlin abu jahl waxa uu samayn doono dhagaxii waa u wataaye arrintii ma fulin doona oo ballanka ku galay mise ma samayn doono maxamedna waa joogaa oo waa tukanayaay waaqbala abu jahlin abu jahl nabiga xaggiisoo soo aaday xataa danaa markuuilaa uu nabigu usoo dhowaado markuu soo dhowaaday uma rajaca dadaalow haddana u laabtay munhaziman isagoo mid jabay ah oo baqday muntaqican lownuhu midabkiisuna ou doorsoomay oo isagii dhammaa isbedelay marcuuban mid la argagax geliyey oo la cabsi geliyey ah qad yabisad yadaahu labadiisa gacmoodna ay ku qallaleen calaa xajarihi dhagaxii oo watay ay ku qallaleen waalo u dhaqaaqou leeyahay gadaal buu usoo noqday asagoo midabkiisa isbedelay maaragtay cabsi ay ka badatay buu gadaal usoo laabtay weeyaan xataa qadafahu ilaa uu tuuro dhagaxii min yadihi gacantiisa quraysh baa markaa waxay ku tiri waxay ku yidhaahdeen maa laka yaa abalxakam abalxakamow maxaa maaragtay yani camr ibn hishaama magaciisa la yidhaha camr ibn hishaam abalxakamna kunyadiisa wey yacni abalxakamow maxaa kugu dhacay waa sidee xaalkaagu waa sidee ballan baabad qaaday qaala markaasu wuxuu yidhi qumtu waan istaagay liafcala inaan sameeyo maa qultu lbaarixa xalay wixii aan idhi oo ballankii aan galay inaan fuliyo baan u istaagay fa lii waxaa ii soo bambaxoo iga hor yimid faxlun rati oo min alibili geela ka mid ah rati weyn ayaa iga hor yimid buu yidhi maa ra'aytu aanan arag mila haamatihi madaxiisoo kale weligay aanan arag iyo wa kasharatihi yani luquntiisoo kale aanan weligay arkin wa anyaabihi miciyihiisoo kalena aanan weligay arkin lifaxlin qatu rati aanan weligay u aragoo kale waxaanan weligay rati kale ku arag ayaan ku arkay buu leeyahy yacnii rati madaxiisa aad u weyn yahay luquntiisu weyn tahay miciyihiisu waa weyn yihiin baa aniga isoo aaday weligay rati lamida aanan arag ayaan arkay markaasuu fahama bii ratigii wuxuuba ku hamiyo doonay an ya'kulanii inuu anigii cuno ayuuba doonay buui saa darteed ba marka usoo cararay buui fa qaala rasuulu llahi sal alla lay wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam baa markaa wuxuu yidhi daaka jibriilu low danaa la ahadahu arrinkaas waa malakuljibriil weeye ratiga uu sheegayo waa malakuljibriil low danaa hadduu aniga ii soo dhowaan lahaa la ahadahu yani malakuljibriil baa qaban lahaa sida ibnu hishaam uu fii siyarihi ku warinaayo wacanaa markaasuu halaagi lahaa weeyaan hada wbilahi towfiiq wsal allah wslam cala nabiyina mxamed